bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعd qala الnaظim raximah اllah taعaalى الdiin mabniy عlى الmaصاlح fي jalbha wالdarءi lilqaba'xi <coughs> naadimku wuxuu leeyahay addiinu diinku mabniyun weeyaan ku la dhisay cala almasaalixi masaalix korkeed lagu dhisay fii jalbihaa soo jiidisteeda masaalixdaas baa lagu dhisay wadari riixid lilqabaa'ixi waxyaabaha qabaa'ixdae xunee mafaasidaa la riixo ayaa diinka lagu dhisay qaacidadan marka qaacidat اlmasaalix walmafaasid ayuu sheegayaa oo wuxuu leeyahay addiinu diinku mabniyun mid la dhisay weeyaan cala almasaalixi masaalix korkeed ku lagu dhisay waayo diinka masaalixdaas ay tahayna fii jalbiha soo jiidi soo jiididdeeda wadar'i riixid lilqabaa'ixi la riixo qabaa'ixdii kaasuu ku dhisan yahay diinka ilaahay ayb qaacidda marka aada muhiim u ah waay ayb oo tilmaamaysa marka ictibaaru lmasaalixi walmafaasid ashyaada in masaalixda iyo mafaasidda laga fiiriyo waana ahamu qawaacid الshariica weeyaan ilaa culimmada qaarba ay yidhaahdeen diinkoo dhan wuxuu soo wada hosgalaa ama qaacido looga dhigi karaa qaacidadan jalbu اlmasaalix wa dar-u اlmafaasid masaalixdoo la soo jiido mafaasiddoo la riixo qawaacidda diiniga oo dhan oo fiqiga uu ku xiran yahay taasay tanay uga dhigeen qaacido qaarkood ayb iyadaa marka fahm u baahan ayb waxaa aad uga hadlo masaalixda iyo mafaasidda oo in laga daalacdo ay fiican tahay qofkii wax ka awood u leh inuu ka daalacdo ama fahmi karo kitaabkan alqawaacid اlkubraa uu leeyahay ciz bn cabdisalaam ayb alimaam اlfaqiih ciz bn cabdisalaam uu leeyahay ayb shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu yidhi laakina ctibaa laakina اctibaara taqaadiiri اlmasaalixi wاlmafaasidi huwa bimiisaani الshariicati masaalixda mafaasidda qadaritaankooda shareecada miisaankeeda ayuu ku ahaanayaa oo shareecada ayaa miisaan u ah famataa qadara اlinsaanu calى اtibaaci الnusuusi lam yacdil canhaa qofku hadduu awoodo inuu nusuusta raaco ka leexan maayo wailaa haddii kalena ijtahada bira'yihi ra'yigiisa ayuu kula ijtihaadayaa limacrifati alashbaahi wاnnadaa'ir waxyaabaha isku dhidhigmo iyo isla midka ah iyo wixii kala duwan iyo inuu ogaado ayuu markaa ku dadaalayaa waqalla an tucwiza annusuusu man yakuunu khabiiran biha wabidalaalatiha cala alaxkaam shareecaduna inuu wax ka waayo oo ay wey weytiis yani markaasi qof waayey oo kale ay ka dhigto axkaamtii dalaaladeedii iyo waxaa qof khabiir ku ah inuu shareecadii ka dhex fahmi waayo waxaas oo shareecada ay weytiisiiso wax suurtagal ah ma ahan waa yar tahay buu leeyahay halkaas marka wuxuu sheegay miisaanka sharciga in laga fiirinayo masaalixda iyo mafaasidda diiniga ah ayb juska sideed iyo labaatanaadu saa ku yidhi waxaa kaluu sheegay uu yidhi waqad takalamad waqad takalamtu calى qitaali اlأ'imati fi gayri hada اlmowdic wajimaacu dalika daakilu fi اlqaacidati اlcaamati buu yidhi masaa'il buu ka soo hadlayey a'imada la dagaalankooda iyo waxyaabaha ku tacalluqda markaasuu wuxuu yidhi wajimaacu dalika daakilu fi اlqaacidati اlcaamati fima ida tacaaradat اlmasaalixu wاlmafaasidu wاlxasanaatu wالsayi'aatu ow tasaaxamat fainahu yajibu tarjiixu الraajixi minha fima ida اsdaxamat اlmasaalixu wاlmafaasid watacaaradat اlmasaalixu wاlmafaasidu yacnii qaacidada caamka oo hadday isciriiriyaan masaalixi mafaasid see loo kala hormarinayaa iyo iyay ku dhisan tahay yii masaladaas aan ka hadlay meeshaan ka rabnaa waxay tahay qaacida caama inay tahay ayb wajimaacu dalika daakhilu fi اlqaacidati اlcaamati qaacida caam ah waay marka wax marka maahan ama firqo yar ay iska keensan karto ama wax eh, iska taqawul a ah maahane ictibaaru lmasaalixi walmafaasidi qaacido sharciga caam ku ah waayo oo meel walba gelayso oo meel walbay gelaysaa dacwadii bay soo gelaysaa waajibaadkii bay gelaysaa waxyaaba fara badan meelo badan badan bay gelaysaa ayb axkaamtii bay gelaysaa waajibaadkii sunankii bay geli kartaa makruuhaadkii muxaramaadkii waxyaabahaas dhan ay gelaysaa marka waa qaacida caama insaan loo ogaado ayb inay qaacido caama ay tahay ayb baxi labaad waxaa weeyaan masaalixda iyo mafaasidda fiirinteeda <coughs> maxay ku dhisan tahayna waxay ku dhisan tahay danni qaalib ah ijtihaaday ku dhisan tahay waa laysku khilaafi karaa waa dhici kartaa in laysku khilaafo masaalixdu haddaysan ahayn mid qadci ah oo sharcigu sheegay haddaynan ahayn ayb isagaa marka anwaacaan kale sheeg sheegi doonaa haddaysan ahayn marka shay qaci ah oo sharcigu si qacia maalan masaalixu tawxiid oo kale khilaaf iyo niqaash ma gelaayo mafaasidu shirki khilaaf iyo niqaash ma ma gelaayo laakiin masaalixda iyo mafaasidda sida ay u badan yihiin meelaha laga fiiriyo waa wax ku dhisan marka dhanni qaalib ah ayb ciz bin cabdisalaam siduu sheegay ayb wuxuu tilmaamay ina jalba almasaalixi wa dar almafaasidi mabnaha calaa danni alghaalib waxay ku dhisan tahay buu yidhi danni haalib ah masaalixdoo la soo jiito mafaasidoo la dar ayb markaasuu wuxuu yidhi wa mucdamu haadihi اdunuun maadaama male ay ku dhisan tahay dadka mujtahidiinta ah marka maladooda meel haddii haalib ay la noqoto oo waxaan waa maslaxo ama waxaan waa mafsado ama shaygan maslaxa iyo mafsada iscaariday mafsadadaa raajixa maslaxadaa raajix ah waxyi qur-aan inaysan ku imaanina laga yaabaa oo dani haalib ah iyo ijtihaad ku timaado danigaas marka haalibka ah wuxuu leeyahay wamucdamu hadihi dunuun saadiqun waa waa dani run ah w muwaafiqun hayru mukhaalifin mid wax waafaqaayo waa waaqica oo aan khilaafaynin sida badan ayb hayru mukhaalifin walaa kaadib ayb falaa yajuusu tacطiilu hadihi اlmasaalixi alaalibati alghaalibati اlwuquuci khawfa min nuduuri kadib الdunuun walaa yafcalu dalika ila اljaahiluun wuxuu yidhi marka dannigaas haalibka ah ma laga tegaayo looga tegi maayo suuro naadir ah ayb ictibaarkii masaalixda iyo mafaasidda wuxuu yidhi danni qaalib ah bay ku dhisan tahay oo qofka mujtahidka ka imaanayso dhanigaasuna waxaa badan inuu taabagalo oo uu suurtagal noqdo run ou noqdo waana iska dhici kartaa inuu khilaafo ila bani aadam ijtihaaday waayee laakiin naadir iyo akar akar baa la qabsanaa markaas nacam ma la dhahaayo ninkan maslaxadan oo meeshan ka feerinayo wax jira maahan ama <coughs> ama mafsadadan uu rajaxayo mafsado jirta maahan ma la dhahaayo sida badan ayb maslaxadii danniga qaalibka mujtahidiintu ay ku arkaanna nuduurkaas looga leexan maayo sidaasna waxa un yeelo buu yidhi ilaa qof jaahila maahan cid kale ma samayso ayb meel kale wuxuu tilmaamay alictimaadu fii mucdami masaalixi اdaarayn wa dar-i mafaasidihimaa yubnaa fi اlأglabi calaa maa yadharu fi اdunuun sida malada iyo danniga ijtihaadka qaalibka ku ah lagu dhisaa marka haddaysan ahayn arin qabci ah oo saa ay ku dhisan tahay dadka ahlu ijtihaadka isku khilaafaan waa dhici kartaa marka in khilaaf uu ka imaan kara nacam haddaynan iskhilaafinna de meeshaas aynan isku khilaafin in caamadu ay raacdaan laga rabaa nacam ayb masaalixu daarayn maxaa lagu gartaa marka waxaan inay maslaxo yihiin inaynan ahayn maxaa lagu gartaana waxaan inay mafsado tahay inaysan ahayn maxaa lagu gartaana alimaam ciis bnu cabdisalaam wuxuu leeyahay amaa masaalixu alaakhirati wa asbaabuhaa wa mafaasiduhaa wa asbaabuhaa falaa tucrafu ilaa bisharci maslaxad aakhiro iyo sababkeed mafsado aakhiro iyo sababteed sharciga unbaa lagu gartaa caqliga wax lagu keen keeni karo ma aha shaygan camalkan haddii la sameeyo aakhiraa maslaxo looga helaa sababuu u yahay maslaxadii aakhiro aakhira mafsado looga helaa sababu u yahay mafsadadii waa wax sharciga lagu garan karo ayb fain khafiya minhaa shay-un hadday uu ka qarsoonaado waxaa ka mid a duliba min adilati sharci maslaxa aakhiraiyo sababkeed mafsado aakhiraiyo sababkeed haddii uu galo ishkaal diin unbaa laga feerinaya kutubta ambaarnaa la leeyahay oo waxaa la akrinayaa marka qur-aankii axaadiidtii tafaasiirtii shuruuxdii wax meelahaasaa laga akrinaya waa in diin un laga raadiyo ayb uliba min adilati sharci wahiya alkitaabu wالsunaةu wاlijmaacu wاlqiyaas اlmuctabar wاlistidlaal الصaxiix marka kitaab iyo sunno ijmaac iyo qiyaas iyo kitaabkii oo istidlaal صaxiixa lagu deliishado ama qur-aankii ama sunadii ayb wa ama masaalix اdunya waasbaabuha wamafaasiduha waasbaabuha famacruufaة bالdaruuraati wالtajaaribi wاlcaadaati ayb wالdunuuni اlmuctabaraati fain khafiya shayءu min dalika طuliba min adilatihi waxaan maslaxa adduunyo waaye mafsado adduunyo waaye waxay sabab u tahay adduunyadan inay naga hallawdo ayb waxay sabab u tahay adduunyadu inay noo toosto hadday tahay masaalixda dunyawiga ah iyo mafaasidda dunyawiga ah xaggee laga fiiriyaana iyagu wuxuu leeyahay caadaadka iyo tajaarubta oo dadka marka yacni waxyaabaha dhacdooyinka dhacaaya iyo tajaaribta iyo dadka caadaadkooda iyo yaa inta la fiiriyaa waxaa lagala dhexbixi karaa maslaxo ama mafsadaa lagala dhexbixi karaa ayb waa waxyaabahan marka adduunyadu hadda nidaamkan madaniga uu iskaga dhisan yahay in badan oo ka mid a waddadan hadda qaanuunka lagu maro baabuurtu ay ku socdaan iyo xawaaraha inta in la eg loo xadaynayo wadda hadday saas tahay iyo hadday sidan tahay iyo intaasaa u yar intaasaa u badantahan qur-aan iyo sunno lagama feerinin laakiin waxaa laga fiiriyey oo keliya war sanadkii hore shilalkii dhacay sababkay ku yimaadeen muxuu u badnaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas haalib marka shaygan hadduu noqdo mafsado un lagu arkay lagu tajrubeeyey waa la waa la nahiynaa marka qofkii marka sidaas wax ku jinaayeeyana culimmada waxay ku xukumayaan nin camdi wax u jinaayeeyey sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimmada fuqahada zamankan say ay xukumeen masaa'il badan oo noocaas ku dhisan muruurka iyo ku tacalluqa ayb waa iska miaal waxyaabahaas marka wixii marka maslaxo adduunyey mafsado adduunye ah tajaarubta iyo daruuraadkaa loola noqdaa marka labadaba marka masaalixu daarayn midda adduunyada iyo midda aakhiradaba laba qolo kama maarmaysa marka culumo iyo dad waaweyn oo khibra leh dad waaweynoo iyagu adduunyada muddo soo joogay oo wax badan tajrubeeyey oo majaalaadka takhasus u leh nacam inaan looga maarmaynin haddii la rabo in la qadaro masaalixi mafaasid ayb midna waxay ku dhisan tahay khibro midna sharci bay ku dhisan tahay ayb alkhibratu washarcu labadaas marka ayaa laga rabaa ayb meeshaasna marka taasuu ku sheegay mas'ale kale wuxuu yidhi ciz bn cabdisalaam raximah اllah almasaalix اlmaxdaةu qaliilaة wakadalika almafaasid اlmaxdaةu wاlأkharu minha ishtamala calى اlmasaalix wاlmafaasid qaacido kaleoo muhima waay shay maslaxo bis ah waa yaryahay oo wax mafsada aynan ku jirin shay mafsado keligiis oo wax maslaxa aynan ku jirinna waa yaryahay yani waa jiri karaa laakiin ma badna ashyaadu maxay u badan yihiin marka masaalix iyo mafaasid inay leeyihiin ayb almasaalix اlmaxdaةu qaliilaة wakadalika almafaasid اlmaxdaةu wاlأkharu minha اshtamala calى اlmasaalixi wاlmafaasid inta badan ashyaada masaalix mafaasid baa ku jirta waxaana ku tusaayuu yidhi xufat اljannatu biاlmakaarih waxufat الnaaru bishahawaat falmakaarihu mafaasidu makaarihdu waa mafaasid ayb min jihati kownihaa makruuhaatin mu'limaatin inay xanuujinayso la nacaayo darteed shahawaadkuna waa masaalix min jihati kownihaa mulidaatun mushtahayaat ayb wax oo marka dadka macaan geliyo waaye lana ishtiheeyo dhinacaas marka laga feeriyo oo ruuxaan markii uu waxaan eh, camalka naarta lagu galo uu koraayo ama uu wax dilaayo ama ay dhici karta inuu wax dhaco maal uu dhaco isaga marka maslaxa uga muuqanayso maslaxadaasuna waxay tahay maalkan inuu isticmaalo ku noolaado fakrigiisana ku daboolo iyo baahidiisa dhinacaas marka marka laga fiiriyo nooc maslaxa ah ku jirta dhinaca waxa ka ratib maayo adduun iyo aakhira marka la fiiriyana mafsadaa ku jirta ashyaada marka kulligood wuxuu leeyahay waxay u badan yihiin kulli maahane waxaa qaalibka ah maslaxa iyo mafsada in laga arko dhexdooda ayb sharcigu marka laakiin muxuu ku dadaalayaa maslaxada iyo mafsadada ku jirta yaa badan tee raajix ah hadday mafsadada raajix noqotona waa xarimayaan hadday maslaxadu raajix noqotona waa waa ban waa waa la socodsiinaa waa ictibaarinayaan ayb isaga marka qawaacid laba beydoo ka dambaysa iyana waa ku ishaari doonaa waxyaabahaas ayb waxaa kaloo dhici karta ciz bn abdi alciz bnu cabdisalaam uu sheegay masaalixdii waxaa laga yaabaa asbaabteedu inay mafaasid noqoto mafaasiddiina waxaa laga yaabaa in asbaabta lagu gaari karo qaarkeed in masaalix ay noqo noqoto ayb siday noqonaysaa maalan oo qofkii wuxuu leeyahay maalan masaalixda waxaa lagu xiray marar badan qofkii inuu jamaacadii soo aado maalan hurdada uu ka soo tooso biyo ismarmariyo waxaasoo dhan waa asbaab dhib qofka uu dareemayo waxa uu ku gaari rabana waa masaalix muxaqaq ah oo salaadii iyo waxaa ka mid ay ku mihaaliyaan jihaadka marka dhinac laga fiiriyo dhibaa ku jira iyo mashaqo nafaa ku go-do maalaa ku baaba-o maslaxana waa laga rajeeyaa maslaxana waa laga fiiriyaa marka mararka qaar hadday marka mafsadadaasu wax iska dunyowiya noqoto ama wax yar ay noqoto maslaxadu ay badato sababkaas waa la koraa marka nacam walow qofkii dhibba ha u arko laakiin waxa uga nafciga badan yaa la eegaa marka sharcigu uu eegayaa nacam marna marka waxaa laga yaabaa asbaabtii iyo haayadii inay maslaxa mafsadada ku kala duwanaato taana wuu sheegay ayb waxaa kaluu yidhi iclam ana almasaalixa darbaani masaalixdu waa laba nooc xaqiiqiyun masaalix xaqiiqiya wahiya wahuwa alafraaxu walladaat ayb wahaani nooca labaad majaaziyun wahuwa asbaabuhaa wuxuu leeyahay masaalixdu waa laba nooc xaqiiqi masaalix xaqiiqiya waa maxay farxadda iyo macaanka iyo wanaagga qofka u gaaraya maslaxada majaazigana waa asbaabta loo maraayo waa asbaabtii marka asbaab asbaab اlmasaalix waa masaalix sharcigu mafaasid ma dhahaayo marka maalan jihaadkii oo nafya maal ay ku go-aayeen waa mafaasid ma dhahaayo sharciga in kastoo dadku mashaqo ay ugu jirto haddana laakiin mafaasid ma la dhihi kara waa masaalix ayb maxaa yeele waa masaalix min jihati اlmajaaz xaqiiqa ahaantana waa wixii lagu gaaraayo marka la helo ayb almasaalixu alaaatu aqsaam meel kale masaalixdu saddex ay u qaybsantaa waajibu taxsiil mid in la xasiliyaa ay waajib tahay ayb oo markaa wuxuu ku sheegay middaas isaga fain cadumat almaslaxatu wajabat fii kulli shariicatin maslaxadu haddii ay weynaato shareeco kastaa waajib baa looga dhigaa shaygaas shay marka shareeco walbaa waajib ku ahaa maxuu ah waa maxay towxiidka towxiidka maslaxadiisu maadaama ay waajib tahay sharci towxiid ka maran ma jirin ayb nebi walbaa wuxuu la imaanaya marka ucbud ullaha maa lakum min ilaahin ayru ayb salaadda iyada laftirkeeda diin walbaa salaadda waa lagu faray aa maslaxo ayb wahaakada alqismu الthaani qaybka kale wuxuu yidhi manduubatu taxsiil waa qayb sunno ah in la helo manduub ay noqonayso taasi marka waxaa dhici karta marka in shareecana lagu jideeyo kuwa mid kalena aan lagu jideynin aلthaaliثu mubaaxaة الtaxsiil midda saddexaadna waa midda ay bannaan tahay xasili taxsiilkeeda ayaaba iska mubaaxa uma hiya ثalaaثaةu adrubin haddana waa saddex qaybood ukhrawiyat maslaxa ukhrawiya ayb maslaxa marka aakhiro maslaxada aakhira wuxuu leeyahay waa la fishaa lama jasmi karo maxaa yeele waxaa ku dhimanaysa adi hadda ma ogid sacyi iyo dadaal iyo camal baad samaynaysaa laakiin waxaa lagugu khatimi doona iyo maslaxada aakhiro inay wax kaa hor istaagi doonaan ma ogid midaasoo kale marka waa mutawaqicat lxusuul mutawaqacat lxusuul mid helitaankeeda la tawaqucayo la filaayo addarb الthaani masaalix dunyawiya masaalix addunyo wahiya qismaani masaalixda adduunya laba qaybood waa naajizat اlxusuul mid hadda la helaayo oo ka masaalix اlmaakli wاlmashrabi wاlmanki qofku waxbuu cunaya waxbuu cabaya waa maslaxo adduunyo haddaana la helaa iyada nacam wax mustaqbali a aha qismiga labaad ee masaalixda adduunyada mutawaqacu lxusuul in la helo waa la yska maxaa ka mid a kalitijaari qofka ganacsi buu gelayaa maal badan buu meel gelinayaa inuu wax ka helo rabaa ribix ribixa marka waa la tawaquca maslaxadaas oo kale ilaahayna ma dhihin shay aadan hubin lacagtaada ha gelinin laguma dhihin bani aadamkuna waa geliyaan lacagtooda iyagoon hubin inay ku khasaaraanna waa dhacdaa inay ku faa'iidaanna waa dhacdaa ayb ayb kullu dalika wuxuu yidhi marka masaalixu mutawaqaca غayru maqطuucin biha wakadalika ma yutawaqacu min masaalix اlinsijaari bاlxuduudi wاlcuquubaat الsharciya waxaa lamida xuduudda la oogaayo tacsiirta cuquubaadka sharciga ah maslaxo mutawaqaca ahaa laga rabaayo inay wax ku istaagaan oo xuduuddu ay noqoto wax wax zajiriyo ayaa laga rabaa qad wa qad inay noqotana waa dhici kartaa inaysan noqoninna waa dhici kartaayb addarb اhaali nooca saddexaad waa maa yakuunu lahu maslaxataani laba maslaxa waxay ku jirto ixdaahumaa caajilatun walukhraa aajilatun mid adduunya mid aakhiro zakada iyo kafaaraadka iyo waxyaabahaas oo kale ayb mafaasiduna intaasay u kala baxaysaa mafaasid ukhrawiya oo la tawaqucaayo mafaasid ukhrawiya oo la tawaqucaayo qofbaa wuxuu ku dhex jiraa dunuub iyo aahaam kufri ayuu ku dhex jiraa waxaa la tawaqucaa marka kufrigan mafsadadiisa inuu ku dhaco ninkan tawaquc marka maxaa loo leeyahay maxaa loo jasmi waayeyna weli waa nool yahay inuu ka toobad keenaa dhici karto ayb toobo inuu la yimaadaa dhici karto hadduu muslim ahaana isagoon toobad keenin in layskaba cafiyaa dhici karto ayb oo qofka yacni macaasi uu ku dhacay shafaaco inay haleeshaa laga yaabaa muwaasana inay haleeshaa laga yaabaa ayb waxyaabahaas xasanaad waaweyn inuu leeyahay oo sayi-adaani marka ka celin karto qaybka labaadoo mafaasidana waa dunyawi labayna u qaybsantaa mid hadda la helaayo ayb waa jahligoo kale iyo jahligu waa yani in la zuuliya ay ka tahay mafsadadiis waa qaa'im waa naajisa mutawaqaca ma aha nin hadda jaahil oon aqoonin ama salaad aqoonin mafsadadiis haddayba taagan tahay ayb qaybna waxaa weeyaan waa mafaasidii ka mida waa la tawaquca ayb mafaasid la tawaqucayo waa ka qitaali man yaqsidunaa min alkufaari wاlbugaati waahli siyaad waa dadka dadka kuxadgudbo iyo buqaad iyo gaalo markaas weerar muslim ku ah iyo kale iyo oo la tawaqucaaya marka hadday tamakunaan dhulka mafaasid inay keenaan waa mutmafsado marka waxaa weeyaan mutawaqaca ayb iyadana marka saas u qeybiyey baxi kale wuxuu ka dhigay man ataa maa huwa maslaxatun fii dannihi wahuwa huwa mafsadatun fii nafsi اlmri nin la yimid wax isaga oo maslaxo u arko laakiin fii nafsi اlmri mafsado noqotay isagu maslaxo ahaan u suubiyey mafsaday noqotay wuxuu ku mihaaliyey marka kaman akala maalan yactaqiduhu linafsihi maal inuu leeyahay oo u haystay isaga ayuu cunay maslaxuu ku cunay waxaa soo baxday isagu inuusan ahayn iyo maa ilaa daalika miaal badan buu ka baxshay wuxuu yidhi qofka sidaa hadday ku dhacdo falaa ima calayhi dembi male horta lidannihi maladiisaasaanu dembi ku lahayn ayb waa haddii maladu saa'iq ay u tahay walaa yatasifu ficluhu bikownihi daacatan walaa macsiyatan walaa mubaaxan ficilkiisaasna ma la dhihi karo waa daaca iyo mubaax iyo macsi midna lama dhihi karo wainamaa huwa macfuwu canhu waa layska cafiyey ka afcaali sibyaani wاlmajaaniin ayb waxaa laakiin ku laazimaayo damaan ayaa ku laazimayo qofka sidaa wax yeelay maalkii uu cunay waa inuu soo gudan dembi bayuusa yeelanin laakiin maalka waa laga rabaa isagu hadduu doono maslaxaha u maleeyo laakiin mafsadow galay fii nafsi اlmri qaacida marka wuxuu yidhi aljawaabiru laa tatawaqafu calى اlma'aaim dembiga iyo damaanku iskuma xirno adoon dembi lahayn ayaa haddana inaa wax damaanto lagugu waajib yeelaya hadda ninkan dembi ma laha laakiin damaanaa laga rabaa naag buu u tegay naagtiisa umaleynayo maalan markaasaa sidiiba marka ugu tegey dembi ma leh dembigii zina iyo laga qori maayo xuduud ma lagu dhufanaayo maadaama shubha ay jirto laakiin maxaa laga rabaa mahrulmithli naagtaas ila jirkeedii maadaama uu yacni uu galay waxay leedahay mahrulmili jawaabir waayo waxaas oo dhan aljawaabiru laa tatawaqafu cala alaahaam ayb cagsiga iyadana waxaa waman facala ficlan yadunuhu waajiban aw qurbatan ficil wuxuu sameeyey isagu la ahayd waajib ama sunno qurbo alle wax loogu dhowaado wa huwa min almafaasidi almuxaramati waxaa soo baxay mafaasid muxarama inay tahay waxaas uu yahay fii nafsi اlmri kaalxaakimi idaa xakama maa yadunuhu xaqan binaan cala alxujaji sharciya xaakim ayaa wuxuu xukumay wax xaq oo u arkaayo adiladii iyo markuu fiirfiiriyey fii nafsi اlamrina mafsaday noqotay waxaas oo xukumay fahada khaطأun macfuwun canhu waa gef loo cafiyey kaladii qablahu kii ka horreeyey oo kale walaakin yuhaabu faaciluhu midkan kan laakiin ninkan xaakimka oo laga hawaabinaya ayb waxaano dhan marka danigan iyo maxaan uu ka hadlayo dhanna waa qof saa'ib ay u tahay markii horeba inuu dhex galo laakiin qofka aynan saa'iq u ahayn oo aysan jaa-is u ahayn gar iyo gardarraba faduulow ku galay midkaas isagna oo matala waa maa qofkii xaakim waaye isaga xaakim iska dhigay qaadi buu iska dhigay cilmi uma leh markaasuu mar walba qadaayaadka loo keeno waa iska xukumaa biduuni cilmin kaasoo kale marka baababkan ma geli ma la gelinayo isaga alqudaatu alaaatun wuu ku jiraa kaas ayb shay isaga looga habboonaa maslaxadiisa iyo mafsadadiisa dadkii uga habboonaayo intuu ka soo tallaabay buu ka boobay ifti-aaduu sameeyey isagaa gacanta ku dhigtay waa boobay dadkii lahaayuu ka boobay markaasuu wuxuu yidhi waxaan maslaxay ila ahaayeen aniga markaasay mafsado kusoo baxeen waana dembaabayaa waana damaana marka kaas ilaa kii aan dembaabinba haddii damaan laga rabooday kan maxaad malaynaysaa markan oo isagu dembigana la la socday ayb marka waxyaabahan oo dhan marka ictibaar daqiiqay u baahan yihiin hadday tahay masaalixda yacni mid caajil ah ama mid aajila ah haddii ay tahay nacam musanifkuna kaasuu sheegay ayb dadkuna waxaad moodaa yacni arrinkan ictibaarkiisu cilmi badan oo isagu marka looga baahnaa markii laga caajisay ama taqsiir uu galay ama tafriid oo ugaga dhacay dadkii in iyadii masaalixdii mafaasiddii la fahmi waayey nacam ayb ilaa qof ilaahay u naxariistay maahane haddana mashaakilka ugu badan waxay tahay qawaaciddan sidan ah oo culimmada kutubta waaweyn ka qoreen waxaa laga yaabaa inay dad iskaga yacani si jaanibiya u isticmaalaan kooxahan hadda jiro ama kuwa magac isku yeelay ama kuwa aan magac isku bixininba waxay doonaanba ha noqdaane dad baa iyagu marka waxay u isticmaalaan nin walbaa jaanib jaanib u isticmaalaa jaanibkiisa wixii isagu uu danka leeyahayna maslaxadii mafsadau ku isticmaalaa meesha kayrkiis xaq sii kartana ma aadaya maslaxadii mafsadadeeda ayb kuwo waxaa weeyaan dacwada maslaxadeeda iyo mafsadadeeda haddii lasoo qaado dembi iyo jariimay u arkaan oo waxay leeyihin wixii ka dhacaya ha ka dhacee waa waxaa saas waaya war waxaan maraatib ma kala leeyihin alamru bilmacruuf nahy can lmunkar maraatib u baahan yahay amaa kan kan in laga hormariyaa ay wanaagsan tahay maya sunnada nebiga in la sheego waay wixii ka tegaya ka tagaan marka ma raba inuu maslaxo iyo mafsado iyo maraatib iyo kala fiiriyo markaas baab kale marka la joogo oo qolo isagu uu haysto uu ku dhegan yahayna maslaxadii mafsadadiiba uu jaabka ka soo bixinaya maslaxada iyo mafsadada baab diinta kamida suu sheegi doono musanifka oo ay ka maqan tahay ma jiran diinkuna qayb in laga qaado qaybna laga tagaa ma ahan ayb waxay ku wanaagsan tahay meel walba in laga feeriyo maslaxadii mufsadadiina oo qawaaciddan say culummada u taxriirinayn loogu loogu dhaqmo ayb dadaan aqooninna hadda inay ka hadlaan ahal umaba ahanba ayb marka kuwo waxay leeyihiin masaalixda mafaasid waa dawaaqiidda diinta lagu baabi'iyo waayo kuwaa dhahaya oo bimathaabati daaquuday ku sheegayaan kuwo kalena diintay u kala qayb qaybinayaan qaybna waa ka qaataan qaybna waa ka tagaan marka siday tahay in lagu waday ku wanaagsan tahay ayb markaa wuxuu yidhi hada alaslu اlcadiim hada kani alaslu اlcadiim weeyaan asalkii weynaa wاlqaacidaة اlcaamatu waay ibnu taymiyana sidaas ku sheegay qaacida caama inay tahay <coughs> wاlqaacidaة اlcaamatu weeyaan yadkulu fiiha waxaa gelayo dhexdeeda addiinu kulluhu diinkoo dhan baa gelaya soo ma aragti marka yadkhulu fiiha waxaa gelayo addiinu kulluhu diinko dhan fa kulluhu dhammaantiis diinku mabniyun wuxuu ku dhisan yahay oo lagu dhisay calaa taxsiili اlmasaalixi masaalixdii xasilinteeda fi اdiini wاdunyaa diin iyo addunya wاlaakhirati aakhiro wa calaa dafci اlmadaari fi اddiini wاdunya wاlaakhira iyo dhibka in la dafciyo la riixo diin adduunyo aakhiro xataa dhib adduunya lama rabo in lasoo jiido dhib adduunyo in lasoo jiido lama rabo waa in la riixaa maslaxo adduunyana in la tagsiiyaa ma aha nacam famaa amara allaahu bishayin ilaahay shay ma farin ilaa wafiihi dhexdiisa waxaa ah min almasaalixi masaalixda xaggeeda maa laa yuxiidu bihi اlwasfu wasfiga iyo tilmaantu wax uusan ixaadayn karin oo uusan koobi karin ayaa ku jiro wamaa nahaa can shay-in alla wax ma reebin ilaa wa fiihi dhexdiisa waxaa ah min almafaasidi mafaasidda xaggeeda maa laa yuxiidu bihi lwasfu wax tilmaantuba aynan koobi karin fa min acdami maa amara allaahu bihi wuxuu alla faray waxa ugu weyna towxiidu waay alladii huwa ifraad ullaahi bilcibaadati towxiidkaas oo ah in allah subxaanahu wa tacaala cibaadada lagu kala yeelo wa huwa mushtamilun towxiidku wuxuu koobsanayaa calaa salaaxi alquluubi quluubta wanaaggeeda oo ninka muwaxidka iyo ninka mushriga isku qalbi ma ahan oo towxiidku wuxuu leeyahay waa sabab qalbigu waasac ku noqdo ayb ayb wahuwa mushtamilun calaa salaaxi alquluubi wa sacatihaa quluubta waasacnimadeedu ayuu koobsanayaa wa nuurihaa iftiinkeeda wa inshiraaxihaa waasacnimadeeda wa zawaali adraaniha ayuu koobsanayaa wasaqda quluubta inay zuusho wa fiihi towxiidka dhexdiisa waxaa ku jira masaalixu اlbadan wاddunya wاlaakhira maslaxada jirka adduunyada iyo aakhirada intaba maslaxa ugu jirta wa acdamu maa naha allaahu canhu waxa alla uu reebay waxa ugu weyn ashirku fii cibaadatihi cibaadadiisa dhexdeedao shirki lagu sameeyo alladii huwa fasaadun shirkigaasoo fasaad ah wa madaratun dhib ah fi lquluubi walabdaani ku ah jirka iyo quluubtaba waddunyaa waalaakhirati adduun iyo aakhiraba dhib ku ah fa kullu khayrin khayr dhammaantiis fi dunya waalaakhira adduuniya aakhira dhexdeeda dhexdooda fa huwa min hamaraati tawxiidi khayrkaasi waxaa weeyaan towxiidka mirihiisa wa kullu sharin shar dhammaanteed fi dunyaa waalaakhirati adduuniya aakhira dhexdeed fa huwa min hamaraati shirki waa shirkiga mirihiisa idan masaalixda iyo mafaasidda diinkay ku dhex jiraan wa mimaa amara allaahu bihi waxyaabaha alla uu amray waxaa ka mida buu yidhi alsalaatu waazakaatu walsiyaamu walxaju <coughs> allatii min fawaa'idihaa kaasoo taasoo fawaaideedu ay ka mid tahay inshiraaxu sadri laabta oo waasac noqoto ayb wa nuuruhu wa nuuru sadri laabtaoo iftiinto wa zawaalu humuumihi wa humuumihi qalbiga murugtiisa laabta yacni murugteeda iyo hamigeeda yacni murugta ku jirto murugta mustaqbalka iyo midda taagan labadaba oo zuusho salaaddii way ku zuulaysaa oo nabiga sal ll slam kaana idaa xasabahu amrun baadara ila salaa iyada laftirkeedana macaani tawxiida ku jira salaada dhexdeeda qofka hadduu dhadhansado waa ka fududaanaysaa murugta ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id wuxuu yidhaahdaa shay dhib dhib qalbiga ku dhaco wax lagu riixo oo tawxiidka weyn male walihaada ducaau lkarbi murugta ducooyinka marka qofka murugta haysa la akristo kulliga tawxiid waay laa ilaha illa allahu alcaiim alxaliim hadday ahaa lahayd hadday noqon lahayd tii kale e, e, yani dheeraydoo e, allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyati biyadika iyo tawxiida ka buuxa wuxuu leeyahay marka shay dhib lagu riixo oo tawxiid ka muhiimsan ma jiro marka dadka ahlu tawxiidka taasay haystaan waa de qofka tawxiidka dhab u dhadhansaday waa waxaa laga hadlaya salaada iyadana marka macnahaasay wadataa ayb wa nashaatu lbadani ayaa fawaa-ideeda ka mida badankiiyo nashaad helo wakifa ayb wakhifatuhu fudaydnimadiisa wa nuuru lwajhi wejiga iftiinkiisa wa sacatu risqi risqiga waasacnimadiisa waalmaxabatu fii quluubi اlmu'miniin iyo jacayl mu'miniinta quluubtooda dhexdooda ahaato ila way isla tukanayaane wayna keenaysaa salaadda wafi الzakaati wasadaqatina zakada iyo sadaqadana wawujuuhi اlixsaani iyo ixsaanka qaybihiisa kala duwan wujuuhdiisa kala duwan waxaa ku sugan zakaatu nafsi nafta dahaaradeeda qofka naftii dahir mayso bukliga ayay ka nadiifsamaysaa wa tadhiiruhaa baa ku sugan daahirinteeda wa zawaalu lwasakhi wasakda zuulinteeda wadarani inay zubaaba'do wasakaha canhaa nafta ay ka baabaxdo wa dafcu xaajati akhiihi lmuslim walaalkii muslimka xaajadiisii ou daboolo oo uu riixo oo markaa yacni xaajadaas uu ku baahidiisii ou daboolaha ku sugan wa ziyaadatu barakati maalihi maalkiisa barakadiisa oo ziyaado wa namaa'uhu wa namaa'u maalihi maalkiisa kordho ayaa ku sugan maca maa fii haadihi alacmaali weliba lala qaba acmaashan dhexdeeda acmaashan tan dhexdeeda waxa ku dhex jiraana lala qabo ay la jiraan min cadiimi hawaabillaahi ilaahay thawaabtiisa weynaantiisa ah alladii laa yumkinu aynan suurtoobaynin wasfuhu in la sifeeyo aanay suurtoobaynin wa min xusuuli ridaahu ridihiisa xasilinteeda alladii ridahaasoo huwa isaguba akbaru min kulli shayin shay walbaa ka weyn ayb wa zawaalu sakhaihina ah ridihiisa waa maxay caradiisoo zuusho yani wuxuu leeyahay masaalixdaas aan soo sheegnaa salaadii zakaadkii wujuuhulisaan ku jiro lala qabo weliba iyadoo ay la jirto ridihii alla subxaana wa tacaala wakadalika sharaca licibaadihi sidoo kale ilaahay addoommadiisa wuxuu u jideeyey alijtimaaca lilcibaadati cibaadada in loosoo kulmo fii mawaadica meelo badan kaasalawaati alkhamsi shanta salaadood kaasalawaati alkhamsi waljumucati jumcadii walacyaadi ciidihii wa mashaaciri xajkii mashaacirtiisii walijtimaaci lidikr ilaahay dikrigiisaoo loo kulmo tafsiirkii qur-aanka xadiidka nebigo la akhriyo fiqhigoo laga sheekeeya xalaashii xaaraanta mucaad bnu jabal waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray majaalisu dikri majaalis اlxalaali wاlxaraam marka walijtimaacu lidikri illahi walijtimaaci lidikri illahi markuu leeyahay ha u qaadanin yani in laga wado dikri mubtadaca inuu sheegayo loo kulmo ayb kan diinka lagu bartay kulanka diinka lagu barana ijtimaac ah wاlcilmi الnaafici cilmiga naafica lima fi اlijtimaaci waxa ku sugan ayb waxa ku sugan oo min alikhtilaaطi isdhexgal ah aladii ikhtilaaطka oo yuujibu waajibinayo atawaaduda kalgacayl watawaasula isxiriirin waajibinayo wazawaal taqaaطuci isgoyn zuulinteed ah wاlaxqaadi iyo axqaadda yani waxaa cuqadka qalbiga iyo galabaynahum iyaga dhexdooda ayb wa muraaqamata الshayطaani ayb wuxuu waajibsanayaa shaydaankii sandullayntiisa ayb in la sanduleeyo ayuu keenayaa yani ayb yuujibu tawaaduda watawaasula wazawaala taqaad wamuraaqamata shayaan alladii kaas oo yakrahu ou nacayo shaydaankaas oo yakrahu nacayo ijtimaacahum dadka kulankooda cala alkhayri ay ku kulansanaadaan ayb wa xusuula tanaafusi fi lkhayraati ayuu waajibsanayaa ijtimaacu tartan inuu xasilo fi lkhayraati loo tartamo oo dadku hadday marka jamaaca ahaan ku wada tukadaan oy wax ku akhristaan oo wax ku bartaan waa laysku dayanayaa khayrkii baa loo kala tartamaa waqtidaaa bacdihim bibacdin baa ku jira qaarkood qaarka kale inay ku daydaan wa tacliima bacdihim bacdan qaarkood inay qaarka kale wax baraan wa tacalluma bacdihim min bacdin qaarkood inay ka bartaan qaarka kale wax wakadalika xusuulu اljri ayaa la mida sidaas in la eg waxaa xusuululajri ajarkii helidiisii alkaiiri faraha badnaa alladii laa yaxsulu kaasoo aan soo xasilaynin ku imaanaynin bilinfiraadi keli noqosho ilaa hayri dalika min alxikam ayb haddii kaligaa wax samey lagu dhihi lahaa waxaasoo masaalixa ma ma timaadeen sheekhu marka wuxuu yidhi ijtimaacuna fawaa ku jirto sharcigiina waa jideeyey ijtimaaci marka masaalix baa ku jirto wax allaale wuxuu wadaa wixii sharcigu jideeyey masla masaalix unbaa laga arkaa ayb marka ijtimaaci iyadoo da masaalixdiisu sidaan waadix u tahay dadku waa ka tegayaan iftiraaqay jecel yihiin maxaa yeeley shaydaanka ku dhiiri gelinaya inay kala tagtagaan oo iftiraaq la yimaadaan ayb wa abaaxa subxaanahu ilaahay wuxuu baneeyey albayca beeci waalcuquuda iyo cuquudi heshiisyada almubaaxata bannaan maxaa dhacayna limaa fiiha waxaa ku dhex jiro min alcadli cadaalada walixaajati اnnaasi ilayha iyo baahida ay dadka u qabaan beecii dadkii baahi ay qabaan darteeda ilaahay waa u baneeyey maslaxadaasaa ku jirta weyn wa axalla allaahu lbayca ayb ilaahay beecii waa xalaaleeyey maxaa yeelay dadka gacantaada waxa ku jiro ninka kale gacantiisa waxa ku jiro ninka kale u baahan ninkan kale gacantiisa waxa ku jirana ninkan baa u baahan dadka haddii la yidhaha mar walbana ninkii walaalkiis wax uga baahdo ha ku sadaqaysto dhibay ku tahay maanta dhan wax walba waxaa haysa bixi waa dhib ha ka dhaca haddii la banneeyana waa mafsado waa iyadana maa hor leh ha tuugsada haddii la yidhaha tuugsiga laftirkiisana mafsadaa ku jirto tabaadula marka ilaahay baneeyey in lakala kala bedesho ninkanna lacaguu rabaa ninkan wuxuu rabaa badarkii buu haayaa kan lacagtii buu haayaa kan badarkii buu haayaa kan badar buu haystaa midkaas birtii buu haystaa kan u u baahnaa masaalixdoodii marka isku dul wareegeyso saas darteed marka beeci buu ilaahay jideeyey maslaxadiisa ayaa aada raajix u ah cadaaladna waa ku jirtaayo dadkiina isdhici maayaan hal ninna uma darna labadoodii marka waa waa dheef ay markaa u siman yihiin weyaan xarama aribaa ilaahay ribadiina waa xarimay beec markuu xalaalay riba waa xarimay wa saa'ira alcuquudi alfaasidati <coughs> cuquudda faasidada ah inta kalena ee soo hartayna sidoo kale uu xarimay maxaa dhacay limaa fiiha min aulmi waxa ku dhex jiro ulmi walfasaadi fasaad ah iyo waliqtinaa'i nnaasi bihaa iyo dadkiioo ka deeqtoonba <clears throat> waliqtinaa'i nnaasi iyo dadkii deeqtoonaanshadoodo bihaa yani bilxalaaliba ay ku deeqtoomaan saa loo dh ama bihaa bimacnaa canhaa ay iyada ka deeqtoomaan xaaraantii ayb ya waliqtinaa'i nnaasi saasaa fiicanwaliktinaa'i innaasi iyo dadkii deeqtoonaashadoodii canhaa ay ka deeqtoon yihiin can ilxaraami ribadan iyo xaaraantan ay ka maarmaan laba shay marka dulmina waa ku jiraa ribada e baahina looma qabad waa laga maarmaan beecii xalaasha ahna muxuu kulansaday cadaalad dulmi male isaga iyo maxaa kaloo kulansaday baahidii dadkii ku jirta bal fiiri siduu sharciga uu kala dhigdhigayo mualifka wa abaaxa ayibaati ayibaadkiibuu ilaahay xalaaleeyey min alma'aakili wاlmashaaribi wاlmalaabisi wاlmanaakixi labiska la xirto waxa la guursanaayo ma'aakil iyo mashaarib <clears throat> cunto iyo cabid limaa fiihaa waxa ku dhex jiro ay u alaa ay u baneeyey limaa fiihaa dhexdeeda waxa ah oo min masaalix alkhalqi khalqiga masaalixdooda ah walixaajat اnnaasi iyo baahida ay dadka qabaan ilayha waxyaabaha ay u qabaan ayibaadka ila ayibaati ay u qabaan walicadami اlmafsadati fiiha iyo mafsado aan ku jirin cuntada lagu xalaaleeye feeri waa cunto nadiif ah, mafsado yar ama aan mafsado lahayn sida caamka ah baahidaadiina ay ku jirto diimaha qaarkood waa yaabaysaa yani wa ay wax ku caabudayaan kuwa maalan waxaa weeyaan qofku wadaad ma noqon karo ilaahay subxaanahu watacaala yani kuma xirmi karo ilaa uu nikaax iska dhaafo maahan isagoo marka baahi u qabo le qof weyn waayo shahw ku rakiban tahay isagoo baahi u qaba nikaaxi ayuu wuxuu ilaahay ugu dhowaanaya inuusan guursanin hadhow markaas da baahidii baa diideysa naam markaasaa waxaa la arkayaa isagoo waxun samaynayo marka naam ama isagoo xayawaan koraayo ama isagoo nin nin wax ka raadinayo ama isagooba marka wax la dhudhuumanayo dhuudhuumanaya nasaarada saas qolooyin kalena waxaa weeyaan waxay iska xarimayaan waxyaabihii dayibaadka ee fiicfiicnaa ayb nimankan buudaha oo jabaan iyo meelo badan oo hindiya iyo ka mida looga dhaqmana ayaguna wax ka adeyg badan male oo ka qallafsan waxa ay diin ka dhigtaan ayb waxyaabo fara badan baa qofka uu iska xarimaya meelo badan buu iska soo xerxero iska soo xerxeraya oo baahi oo u qabo marka imaa inuu dhib iyo shiddo ku jiro iyo imaa inuu ku jiro marka waxay noqonaysaa eh, <coughs> ama inuu waxa uu aaminsan yahayba ka been sheego laakiin islaamku sidaas maaha waxaa baahi u qabto ma lagaa xarimin adigana shayga lagaa xarimay wax tirsamaayo waay mafaasid maxdi abaana ah ku jirta caqliga uu garan karo ayb waxa lagugu waajibiyeyna waa waxyaabo kooban oo adiga danku ah laakiin buudaha oo kale maxay ilaahay ku caabudayaan meelaa la fadhiisanaa geed baa waxaa laleeyahay saakay ninka u ah wadaadka wuxuu leeyahay geedkaas hala fiiriya maanta dhan yaa laga jeesanin lugahay isgashanayaan markaasaa maanta dhan indhihiisu hal meelay saas ugu jeedaan wax wadi kara ma aha dadka kasoo islaamaya dadkaasoo kale waxay leeyihiin tacab iyo shiddo iyo aqlaal meeshaasay jirtaan ayb daa aragta yani qof ka soo islaamay <clears throat> waxyaabaha yani marka waajibaadkuna waa saas waxyaabaha alla uu xalaaleeyeyna waa sidaas <clears throat> waxarama alkhabaa'iha waxyaabaha khabaaidkaana waa xarimay min alma'aakili wاlmashaaribi wاlmalaabisi wاlmanaakix khubsiga manaakixda xun zinadaa ka mid a waa xarimay waxaa ka mid a ah in maxaarim la guursado qofka hooyadiis inuu guursado walaashiis guursado habaryartiis guursado wax foolxun dad marka ay diin u tahayaa jira waxaas nacam majuusta iyo wamanaxaa naxwahu iyo wixii lamida ah. iyo gaalada aqlabkooda akhlaaqda ka halawday maakil maakil waxarama <clears throat> alkhabaa'iثa min alma'aakili wاlmashaaribi wاlmalaabisi wاlmanaakixi lima fiiha waxa ku jiro min alkhubsi xumaan ah walmadarati dhib ah caajilan waaajilan adduun iyo aakhiro fataxriimuhaa waxyaabahan taxriimkoodu ximaayatan weeyaan dhowrid licibaadihi ou dhowrayo addoommadiisa ftxriimuhaa ximaayat lcibaadihim xarimitaankiisu waxyaabaha yani la xarimo ximaayatun weeyaan ilaalin licibaadihi addoommadiisa uu ilaalinaya ama fataxriimuhaa yani taxriimkeedu ou alla xarimay ximaayatan liajli ximaayatin buu u xarimay ilaalin licibaadihi uu ilaalinayo wa siyaanatan dhowr dhowrid lahum iyaga uu dhowrayo laa buklan calayhim inuu korkooda ku bakaylayo maya oo uu kala bakaylayo wax fiican sidii wax fiican inuu intuu ka xarimo bukli dartii ma bal raxmatan buu u xarimayaa naxariis minhu xaggiisa ka ahaata bihim iyaga oo ugu naxariisanayo fa kamaa ana caطaa'ahu siismadiisu siday u tahay raxmatan raxmatun naxariis fa raxmatun ayb fakamaa anna caطaa'ahu siismadiisu raxmatun siday u tahay fa mancuhu raxmatun mancigiisuna waa waa naxariis siismadiisu maadaama ay tahay naxariis fa mancuhu celintiisa iyo ceshashadiisana raxmatun mihaalu daalika kaa mihaalkiisa waxaa weeyaan anna inzaala almaطari roobka dejintiisa biqadri maa uu ku dejinaayo shay qadarkiisa yaxtaaju ilayhi alcibaadu addoomuhu ay u baahan yihiin raxmata minhu tacaala ayb ana inzaala almaطari roobka dejintiisa biqadri maa uu ku dejinayo yaxtaaju ilayhi lcibaadu addoomuhu ay u baahan yihiin raxmatun weeyaan naxariis minhu isaga xaggiisa ka ahaatay tacaalaa sarreeye yani roobkaa dejinta uu qadarkaa addoommadu u baahan yihiin ku dejinaayo raxmatun minhu naxariis xaggiisa ka ahaatay fa idaa zaada hadduu bato bixayu taduru ziyaadatuhu meel ay dhibayso ziyaadadiisu ay wax dhibayso kaana mancuhu raxmatan celintiisii iyo joojintiisii naxariis waay markaa ayay ahaanaysaa wa biljumlati fa awaamiru rabbi rabbi awaamirtiisa quutu lquluub quluubta quudkeedii waay ayb wahidaauhaa weeyaan dheefteedii wax ay dheefsanaysay cunayso wa nawaahiihi waxyaabaha uu reebay allana daau lquluub quluubta cudurkeedii waay wasumuumuhaa iyo sunteedii wakadalika almawaariiu walawqaafu walwasaaya wamaa fii macnaaha dhaxalkii awqaaftii dardaarankii iyo wixii macnahooda leh mushtamilatun kulluhaa dhammaantood waxay shamlinaysaa calaa gaayati almaslaxati maslaxa yoolkeeda walmaxaasini iyo wanaag maxaasin meesha ugu dambayso ayay koobsanaysaa walaa yumkinu mana suurtoobaysa dabdu alxikami xikamka ilaahiga in la dabdiyo walmasaalixi la dabdiyo fii baabin waaxidin hal baab dhexdiis ku sugan masaalixda hal baab ku sugan in la dabdiyaa ma suurtoobayso min abwaabi alcilmi abwaabta cilmiga ka mid ah fadlan can jamiicihi dhammaanba iskaba dhaafan cilmiga dhammaantii meel iska dhigba wuxuu ku leeyahy hal baab oo abwaabta cilmiga ka mid ah masaalixdiisa iyo xikamka ku jira lama dhamay karo mana la koobi karo iskaba dhaaf cilmigoo dhanba hal baab keliya baan la koobi karin qaala bnu اlqayim raximah اllah <clears throat> wإida taأmalta alxikmaة اlbaahiraةa fi hada اdiin اlqawiim haddii aad fiirfiiriso xikamka muuqdo oo diinkan dhexdiisa ku jira toosan fii hada fii hada اdiin اlqawiimi wاlmilaة اlxaniifiyati iyo diintan xaniifiyada ah wالshariicati اlmuxamadiyati ku dhex jiro shareecada nebi moxamed loo nisbeeyey alatii laa tunaalu allatii laa tanaalu اlcibaaratu cibaaradu aynan gaaraynin kamaalaha dhammaystirkeeda cibaarada aanay gaaraynin walaa yudriku lwasfu tilmaamtuna aynan gaaraynin xusnahaa wanaaggeeda walaa taqtarixu cuquulu lcuqalaa'i dadka caqliga leh cuquushooduna aysan iqtiraaxi karin walow ijtamacad haba kulanto wa kaanat calaa akmali caqli rajulin waaxidin minhum ninka ugu caqliga badanna kulligood ha wada noqdaan fawqahaa iyada korkeeda ma gaara ma ma gaarayaan waxasba alcuquuli alkaamilati cuquusha <clears throat> dhammayska tiran alfaadilati ee fadliga leh waxaa ku filan an adrakat xusnahaa inay garatay shareecada wanaageeda washahidad lahaa ay u qirtay wa annahu maa araqa alcaalama caalamku ma soo maa soo gelin shariicatun shareeco akmalu minhaa ka kaamilnimo badan walaa acdamu ka weynin badan walaa ajalu ka weynin badan meeshaan marka wuxuu ii dhigay fafiiha ashaahidu walmashhuudu lahu laakiin miftaaxu daari sacaadaha hadalkan miftaaxu daari sacaadadu ku yaallaa juska labaad juska labaad uu ku yaalla safxada saddex boqol iyo sideed fa fiiha ashaahidu wاlmashhuudu lahu meeshaa wuxuu leeyahay fa hiya nafsuhaa fa hiya nafsuhaa iyada nafteeda sharciga laftirkiisa ayaa dhexdiisu iyada laftirkeeda dhexdeeda ashaahidu baa ah wاlmashhuudu lahu ayaa fa hiya nafsuhaa iyada nafteeda fa hiya nafsuhaa isagu fiihaa buu dhigay fa fiihaa dhexdeeda laakiin sida kitaabka dhigan asalka fa hiya nafsuhaa shareecada nafteeda ashaahidu weeyaan waa marqaati walmashhuudu lahu kan loo marqaati kacayana waa iyada iyadaa marqaatina ah loona marqaati kacaya wاlxujatu wاlmuxtaju lahu xujadii iyada ah walmuxtaju lahu kan loo xujaysanayana waa iyadan oo isaga dartii xujada loo keenayo wاdaliilu wاlburhaanu daliilkii iyo burhaankii waa iyadii walow lam yaأti rasuulu rasuulka haddaanu la imaaneen biburhaanin burhaan calayhaa korkeeda uusan ula imaan lahayn lakafaa bihaa burhaanan iyadaa burhaan iskugu filan washaahidan iyo markhaati calaa annahaa min cindi اllaahi tacaala inay ka timid caaqilku hadduu sharcigan fiiriyo axkaamtiisu say u dhisan tahay akhbaartiisu say tahay wuxuu garan karaa yani ilaahay agtiisa inuu ka yimid sharcigan wa kulluhaa shaahidat lilaahi dhammaanteedna allah subxaanahu watacaala bay ugu markhaati kacaysaa bikamaali اlcilmi cilmi dhammaystiran wa kamaali اlxikmati xikmad taam ah wa sacati raxmati naxariis waasaca wاlbiri ixsaan wاlixsaani ixsaan wاlixaaطati koobid bilgeybi washahaadati ou koobay alle saasay u markhaati furaysaa sharciga ilaahay bay waxyaabahaas ugu markhaati furaysaa wاlcilmi biاlmabaadi'i wاlcawaaqibi waxyaabaha bilowgoodoo la ogaado iyo cirib dambeedkoodoo la ogaado wa annahaa min acdami nicami illaahi shareecadu waxaa weeyaan nicmooyinka alle tan waxa ugu waaweyn allatii ancama bihaa uu ugu nicmeeyey calaa cibaadihi addoommadiisa famaa ancama calaa cibaadihi alla addoommadiisa korkooda uguma nicmaynin nicmatan nicmo ajalla ka weynin badan min an hadaahum lahaa inuu ku hanuuniyey sharciga addoommada mu'miniinta nicmo ka weyn looguma nicmaynin inuu ku hanuuniyey sharcigiisa ayb walidalika markay aakhirada iyo jannada iyo galaan alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah wajacalahum min ahlihaabu inuu ka yeelay dadkan yani islaamka iyo shareecada ahelkeeda inuu ka yeelay wa miman irtadaahum lahaa kuwa uu iga raalli noqday wartadaahaa lahum wartadaahaa iyadana uu kaga raalli noqday waa ka raalli noqday lahum iyagoo uga raalli noqday kama qaala tacaala laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waa nicmo marka uma aaala alkalaama fii dalika raximahu llahu tacaala aad buu marka warkii sii waday sheekhu marka abwaab badan buu ka hadlay marka towxiidkii salaadii iyo cibaadaadkii arkaanulislaamkii uma nika wuxuu ka hadlay baaci iyo wixii ku tacalluqay uma nikaaxii iyo wuxuu ka hadlay iyo cuntadii adcimadii iyo diinkii oo dhan masaalix inuu ku masaalix awaamirtuna waa wada masaalixdooda raajixa ama waa masaalix maxda nawaahidiina waxaa weeyaan waa mafaasid maxda ama mafaasid masaalixdoodu mafaasidda ay ka raajixsan tahay fain tasaaxama cadad اlmasaalixi yuqadamu اlaclaa min almasaalixi wضidhu tasaaxum اlmafaasidi yurtakabu اladnى min almafaasidi fain tasaaxama ayb hadday isciriiriyaan cadad اlmasaalixi masaalixdii cadadkoodii yuqadamu waa la hormarinaya alaclaa kan sarrayn badan oo min almasaalixi masaalixda ah baa la hormarinaya masaalixdii baa isciriirisay oo tiro badnaatay maslaxada ugu horeyso ugu weyn ayaa la hormarinayaa buu ku yidhi kan ugu sarrayn badan xagga maslaxada ayaa la hormarina kuwa kalena markaa kaasaa laga hormarinaya idaa daara almru waxa uu yidhi idaa daara almru arrinku haddii uu ku wareego bayna ficli ixda almaslaxatayni labadan labada maslaxo middood in la sameeyo haddii arrintu ku wareegto wa tafwiiti اlأkraa tan kalena la tagsiiyo bxayثu meel laa yumkinu aysan suurtoobaynin aljamcu baynahumaa labadan maslaxaba in la jamciyo haddii labadoodaba la samayn karo horta in labadooda la sameeyo taasaa qasab ah hadday waajib ahayd maslaxadu hadday labadan maslaxa sunno wada ahaayeenna waa sunna labadooda in la wada sameeyo ayb laakiin haddaan la samayn karin oo mid keliya un la samayn karo ta kale aan la samayn karin see loo kala hormarinaya ruuciya akbaru lmaslaxatayni labada maslaxatan weynin badan baa la eegaya la fiirina wa aclaahumaa sarrayn badan fa fucilat waa la samaynayaa marka iyada fain kaanat ixda almaslaxatayni see loo kala hormarinaa marka fain kaanat ixda almaslaxatayni labada maslaxa midood waajibatan hadday tahay walukhraa tan kalena sunnatan sunno ay tahay qudima alwaajibu cala sunnati waajibkaa sunnadii laga hormarinaya bilmithaal salaaddii baa soo gashay imaamkii oo ku jiro masbuuq baa tahay allahu akbar ayaa tiri markaasaa waxaa ku mashquushay labaa kuu furan marka waa sii dhammayn rabaa imaamka qiraa'adiisii faatixadii inaa akhriso qadar aa faatixadii ku akhrisaa haysaa waa maslaxo faatixadii in la akhriyo ducaa iyo isticaadadiina maslaxo kale waayo waa sunno iyaguna in lala yimaado ajarkaa kugu badanay laba maslaxaad haysaa waktigan laakiin waa ciriiri hal unbuu ku filan yahay bis ayhumaa yuqadam yaan la hormarinaa markaas faatixada in la hormariyo haddii kale laba unbaa kugu dhacayso faatixadii inaad ka tagto oo dayacdo faatixa la-aanna salaad ma ansaxaysan ama inaa intaad labadan isku akrinaa dhahdo mutaabacadiio iyadana waajib ahayd ka tagto qofku marka markuu soo galo allahu akbar faatixada ha iska akriyan ducaa-ulistiftaaxu waa sunno rukni maahan isaga nacan waa min hay-aati salaa dad aan kala saari karinaa jiro marka u moodaayo ducaa-ulistiftaaxu inay waajib tahay wax allaale waxay axaadiidka lagu arko waajibay u haystaan isku rutba maaha waxaa nebiga xaggiisa ka imaanaya waxna waa waajib wax ku buraan haddii laga tago waxna waxba kuma buraan ajarkaa ku bato haddii labada laysku qaban karo waa waa fiicanta haddaan la qaban karin maya haddii aan la qaban karinna midda waajibkaa la imaa oo hormari ayb ayb fain kaanat ixdى اlmaslaxatayni waajibatan hadday tahay wاlأkhraa sunata qudima alwaajibu calى الsunati wahada kan waxa uu yidhi milu ida uqiimat الsalaatu haddii salaada la aqimo alfariidaةu faradka ah lam yajuuz ma banaano ibtidaau taطawuci sunno in la bilaabo faradkii baa la aqimay qad qaamat الsalaa lele inaad sunno iska gasho maya maxaa yeele markaan labadaba iskuma samayn kartid haddaad labada isku samayn kartid sunnadiina tuko salaadii tuko laakiin markaan saasay ku suurtoobe waa qabla aliqaama labada waa isku samayn kartaa laakiin iyadoo la aqimay aqimaad la gala inaa salaad sunnaa bilowdo maya maadaama ay isciriiriyeen labadan maslaxo tan waajibkaa ah hormari wakadaa idaa daaqa alwaqtu waqtiga hadduu ciriiri noqdo hurdadii baa waxaa ka soo kacday qoraxdii oo ka dhiman taqriiban soo bixideeda hal ragca intii lagu tukado haddaad hal ragca soo gaartana waqtigii waa soo gaartay xadiidka nebiga sidau ahaa ma labadii ragcoo sunnadaa ku mashquulaysaa mase salaadan subaxaad tukanaysa midaas subaxaad tukanaysaayb wakadalika sidaasoo kale laa yajuusu ma banaana buu yidhi nafru siyaami soonka sunnada ah walxaji xaj sunno ah walcumrati cumro sunno ah wa calayhi fardun isagoo farad laga rabo bal yuqadimu lfarda faradkiibuu hormarinayaa wain kaanat ilmaslaxataani labada maslaxo oo aa iscidhiirinaysa hadday yihiin waajibatayni laba waajib qudima awjabuhumaa labadooda kan waajibnimo badan ba haddana la hormarinaya <clears throat> fayuqadamu salaatu اlfardi calaa salaati اnadri salaada faradka waxaa laga hormarinayaa midda nadarka salaad nadaraa kugu jirto salaad faradana waa taagan tahay labadanba hadda waa waajib nadarkuna waa waajib waa lagaa rabaa faradkiina waa waajib tee waajibnimo badanna faradkaa waajibnimo badan lanna maxaa yeele nadarku waa iltizaam adiga ah il wax iltizaamtay tanna waa allah ku ilzaamiyey nacam waa in la hormaraya marka ayb lidalika marka xuquuqda alle iyo xuquuqda bani aada yani xuquuqda ay leeyihiin aadamiga qaarkiis ee deyntoo kale noqon karo hadday isciriiriyaan xuquuqdan marka eh, xuquuqda marka maaliga ah sida zakadii iyo wixii lamidka oo kale yani inta aan dadka dhaxalkooda iyo waxaas la siinin maalka in zakada laga bixiyo iyaga wuxuu axsiintoodii iyo zakadii xuquuqda allaa xoog badan wakanafaqati laazimati lizawjaati nafaqadii naagihii u laasimtay walaqaaribi iyo qaraabadii walmamaaliiki addoommadii lalahaa tuqadamu zawjaat naagihii baa la hormarinaya <clears throat> uma almamaaliiku muxuu dhigay ka bacdi uma uma almamaaliiku maxaa ku xigan uma alowlaad kadib ilmihii laakiin ilmuhu mamaaliigta ilmaha iyo horeyntoodu waxbaa ku jira uma alaqraba falaqrab uma alaqrabu falaqrabu wakada sadaqatu lfitrina sidaas waa uu haddii aan wax badan la haysanin naftaadii iyo xaaskaagii ilmahaagii saas waa addoommadii iyo yaa laga bixinayaa marka <clears throat> hal suus keliyaa haysaa halkanna marka waajibaad badan baa isku kaa ciriiriyey waa la kala hormarinaa say u kala ahamsan yihiin naftaada yaa ka bixinaysaa kuwa kalena waa dhacayaan marka laba haddaa haysid suusna naftaada iyo xaaskaaga ka bixinaya wahaakada wain kaanat ilmaslaxataani labada maslaxo masnuunatayni hadday yihiin sunno qudima afdaluhumaa labada maslaxaba waa sunno qudima afdaluhumaa fatuqadamu araatibatu cala sunati raatibada iyo sunnada raatibadaa la hormarina wasunnatu cala anafli lmulaqi sunnada sunnada waxuu ka wadaa maala afartan ragcee casirka ka horrayso kale waa sunno labada maqribka ka horrayso kale waa sunno raatiba ma aha laakiin sunno mulaqa iyo kuwanoo kale kuwanaa la hormarinaa buu leeyahay wayuqadamu maa fiihi nafcun wixii nafci uu ku jirana mutacadin oo tallaabayo qeyrka u tallaabayana waa la hormariyaa ka tacliimi waxbaris waciyaadati lmariidi nin jiranoo la booqdo watibaaci ljanaa'isiyo la raaco wanaxwihaa iyo wixii lamida calaamaa baa laga hormariyaa shay nafcuhu nafcigiisu qaasirun uu gaaban yahay adiga kugu kooban yahay ka salaati naafilati wadikri wanaxwihaa salaad sunno ah ajar adig unbaa ka helaaya iyo dad in waxaa barto in dad aan waxbartaa hormarinaya haddaan labadaba laysku sameey karin dee labada laysu samayn kara waa la samaynayaa labadaba ayb qof jiran inaad booqato iyo sunnadii inay kaa tagta intee la hormarina kan jirana ayb walidaalika rasuulka alayh isalaatu wasalaam islaax bayna annaas ree bani camr bni cawf jamaacadu uga soo daahay oo weliba uu yidhi haddaan soo daaha salaada abubakar oo tuji hadba marka si nafciga mutacadiga iyo midka qaasirka mutacadigaa la hormarina cinda tasaaxum <clears throat> meelahana meelaha ugu dhibka badan waayo tadbiiqooda qof aan fiqiga fahminna uusan samay karin ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa meelahan meelaha yacni ugu dhibka badan oo culummada loogu baahi badan yahay ee shaygan sunna miya mase waa waajib waa la garan karaa laakiin cinda tasaaxum ayuhumaa yuqadam waxa dhibka badan meeshaas waayb watuqadamu sadaqatu walbir watuqadamu sadaqatu iyo walbiru lilqariibi loo samafalo calaa hayrihi baa laga hormarinaya calaa <coughs> hayrihi qariibka heyrkii baa laga hormarinaya sadaqaad bixinaysaa nin qariib ah iyo nin fog kee la hormarinaana qariibka ah, ku sadaqaysana wayuqadamu min cidqi riqaabina aklaaha wa anfasuha luqumaha xoreyntoodana waxaa la hormariyaa aklaaha midda ugu qaaninimo badan o anfasuha ugu eh, fiican ugu fiicnaan badan walaakin haa hunaa amrun meeshaan laakiin arrin baa yaal yanbaqii tafadunu lahu in loo dhug lahaado ay habboon tahay wa huwa annahu qad yacridu lilcamali waxaa laga yaabaa camalku inuu usoo banbaxo camalkii day almafduuli laga fadliga badnaa <clears throat> min alcawaaridi waxyaabo la soo gudboonaanayo maa inuu kala soo gudboonaado yakuunu bihi uu ahaanayo camalkii laga fadli badnaa afdala mid ka fadli badan min alfaaili kii isaga fadliga lahaa wuxuu leeyay laba camalaa ah, midna fadli badan midna laga fadli badan yahay kii laga fadli badnaa baa laga yaabaa qariino iyo wax intay la soo gudboonaadaan isagiiba maanta uu ka hormaro <clears throat> camalkii laga fiicnaan jire oo laga fadli badnaa jire inuu maanta hormaraa laga yaabaa kii ka fadli badnaa uu ka hormaro waa arrin iyadana muhiim ah. ayb bisababi iqtiraanihi maxaa dhacay la xiriirsiga uu la xiriirsado bimaa shay yuujibu tafdiil fadilitaan keeno walasbaabu lmuujibatu litafdiili asbaabka tafdiilka keenayso waajibsanayso kaiiratun waa badan yihiin minha waxaa ka mid a an yakuuna alcamalu lmafduulu camalka laga fadli badan yahay inuu noqdo ma'muuran bihi mid lays amro bikhusuusi hada almowdini meeshan oo kale gaar ahaan camalaa faadil ah mid kalena waa laga fadli badan yahay laakiin camalka laga fadli badan yahay ah hadda meeshaan looga baahan yahay kii kale hadda loogama baahno meeshaan ayb kaladkaari fi salaati oo kale waintiqaalaatiha adkaarta salaada ku dhex jirto iyo intiqaalaadkeeda <clears throat> allahu akbarta iyo takbiiraadka saas oo kale ah iyo waladkaari bacdaha iyo adkaarta salaada ka dambayso iyo waladkaari lmuwadafati adkaarta laga shaqeeyo <coughs> oo qofka shaqo looga yeelay fii awqaatihaa waqtiyadeeda markay joogto takuunu waxay ahaanaysaa afdala mid ka fadli badan min alqiraa'ati qiraa'ada qur-aanka fii hadihi lmawaatini meelahan rukuuc baa joogtaa subxaana rabbi alcadiim iyo aayad qur-aan in la akriya yaa fadli badan subxaana rabbi alcadiima fadli markaan bannaanka joogno laakiin qur-aankii iyo tasbiixda yaa fadli badan qur-aanka qiraa'adaa fadli badan laakiin subxaan tasbiixdu maanta meeshaan maxay ku fadli badnaatay shay baa la xiriirsaday ayb shayga la xiriirsadayna waxaa weeyaan mawdicaas iyo mawdinkaas oo tasbiixda la jideeyey maca ana alqira'ata iyadoo qira'aduba afdalu min adikri dikriga ka fadli badan wa min alasbaabi اlmuujibati litafdiili waxaa ka mida asbaabta tafdiilka waajibsa waajibinayso an yakuuna alcamalu اlmafduulu camalka laga fadli badan yahay inuu yahay mushtamilan mid koobayo calaa maslaxati maslaxo laa takuunu fi lfaadili midka fadliga badan aan ku jirin camalkan fadliga leh maslaxo aan ku jirin ayaa midka mafduulka maanta ku jirta haddii la sameeyo ayb kii laga fadli badnaa haddii la sameeyo maslaxa la rajayna kan faadilka ma laga rajaynayo maslaxadaas oo kale marka mafduul lagu daray maslaxo wuu ka xoog badinaa marka faadil keligiis aw yakunu fi lcamali اlmafduuli ama camalka mafduulka dhexdiisa waxaa ahaanaya dafcu mafsadatin mafsado riixideed yudanu xusuuluhaa in la la xasiliyo yani eh, yudanu la malaynayo xusuuluhaa yani imaatinkeeda fi lfaadili inay ku timaado dhexdiisa shaygan faadilka marka haddii la sameeyo waxaa laga yaabaa mafsado in lak ay timaado waa la iskaga tegaa faadilkii mafduul baa marka layskala imaanana si mafsadadaas aan iskaga ilaalin waxyaabahaasoo kalea ka miduu leeyahay ayb wa min alasbaabi almuujibati litafdiil litafdiili waxaa ka mid a an yakuuna alcamalu camalku inuu yahay almafduulu laga fadli badan yahay asyada mid ka zaa'idnimo badan maslaxatan xagga maslaxada mid zaaid ku zaa'idnimo badan lilqalbi uu u yahay maslaxo min alfaaili oo kaga zaa'idnimo badan yahay kii fadliga lahaa yacnii camalkii mafduulka ahaabaa qalbiga u anfac badan markan liamrin maa waa la hormarina kama qaala alimaam axmed raximah اllahu tacaala lama su'ila can bacdi اlacmaali markii la su wuxuu yidhi undur fiiri ilaa maa huwa aslaxu liqalbika fafcalhu qalbigaaga wixii u haboonaansho badan fiiriya sameey waada laba sheeyo markaas kana fadli leeyahay kana fadli ku jira laakiin laga badan yahay xagga fadliga fahadihi اlasbaabu asbaabtan tusayiru اlcamala almafduula camalkii laga fadli badnaa waxay ka yeeshaa afdala mid fadli badan min alfaadili kii fadliga lahaa bisabab iqtiraanihaa asbaabtan la xiriirsigeeda bihaa ay la xiriirsato mafduulkii beydkan <clears throat> beydkan isaguna wuxuu ku jiraa tan wax alaaqalaleeya ku dareynaa wضdhu تزaaxum الmafasidi yurtakabu اlأdnى min اlmafasidi waidhu kii aan soo sheeg waid wixii lasoo xusay didkiisa waxa ah تزaaxumu اlmafaasidi mafaasidda isciriirinteeda yurtakabu waa la korayaa aladnaa midda ugu hoosayso ugu khafiifsan oo min almafaasidi mafaasidii abaa la korayaa ti hadda waxaan soo haynay tasaaxum اlmasaalix hadda waxuu ka hadla tasaaxum اlmafaasid laba mafsada qasab kugu noqoto inaad mid un korto labadooda haddaa ka badbaadi kartid baabkan maa joogneeda ogow mafaasid aan adiga qasabba kugu ahayn inaad korto haddaad tiri akhafu dararaynaan qaadanaa dararkii maba joogeen ayb dararka lama keensado markuu joogo waay waxa laga hadlaya dad waxaan aragnay masaajidda ama meelaha iyo ka sheeg sheega waxshibay sheeg sheegayaan waxbay maqleen akhafu dararayn iyo iska maqleen darar aan oolin bay marka waxay ka taii waxay ka taxqiijinayaan tasaaxum labadan darar midkood qaada marka lagu le waa cinda tasaaxum ama xayu laa tasaaxuma ma leh adaan tasaaxum jirin labadaba ka dheeraa laakiin labadii ma ka dheeraa kartid ilaa inaad mid korto maahani midda fudud iska kor marka oo dembiga yar tanna marka waxay u baahan tahay ictibaar daqiiqa labadan mafsado laftirkeeda middanaa yar iyo middan baa weyn yaa taxqiiji karaan laba shay u baahan tahay marka taxqiiq cilmiga sharciyo diini bay waa u baahan tahay ilaa waxaan mafsadadan waa yar tahay waa weyn tahay yaraanta iyo weynaanta sharcigaa laga feerinaa ayb waxaa kale u baahan tahay khibrana kama maarmaysawaxaynan khibradii uga maarmaynin waxaa laga yaabaa qofku inuu istuso meeshaan mafsado iska tuso halkanna mafsado kale iska tuso uu is yidhaahdo middan baa may badan tahay middan kale may badan tahay laasiyama umuuraha adduunyada ku saabsan wixii umuur maadiya dunyawiya ah dadka khibrada leh in la su-aalo waayo nacam oo wax maamulay ama wax soo maamulay ama maamulka wax ka yaqaano muslimiinta nacam in la yidhaha war waxaan iyo waxaan labadan dhib say idinla tahay idinka haddii dagaal lagu jiro dadka dagaalka yaqaana la weydiinaa markay dagaal kale ay tahay iyo wax lamid oo kale labadan mafsadaan ah ayaa meeshan taalle horta muxaqaq ma yihiin labadan mafsado marka la kulmiyo dadkaas iyo culummadu ay kulmaan labadan mafsado waa muxaqaq haye innaga ma ka baxsan karnaa maya tee khafiif a ah labadooda marka fiiriyaa la leeyahay midda khafiifkaa la koraa waxaa la diidayaa laakiin taw inuu kusoo dhaho qof iska khibrana aan lahayn cilmina aan lahayn nacam uu yidhaahdo oo isagu ka fiirsanaayo keliya maslaxadiisa siyaasadeed bis labadan tana rom buu iska leeyahay nacam waxaa laga yaabaa inuu isaga maslaxadiisa gaarkaa ku fiirsanayo naam ayb dadka laftirkooda wixii ikhtisaas ule in la su-aalo waa laabudda dhaqaalo dhibaatadeed haddii uu jiro dadka dhaqaalaha iyo wax ka yaqaanaa la su-aala ama khibrada uleh ama soo maamulay wax badan iyaga iyo culummadu marka waxay taxqiijin karaan marka markay wada jiraan wixii akhafu dararayn ay meeshaas ka taxqiijin karaan laakiin hadda yaaba akhafu dararaynka iyo yaaba ka hadlaba ajhalu nnaas yaa ka hadlaya yaa badana diinkii in badanoo ka mida meelo badanaa bililqal looga haayaan ayb qaar waxay ka taxqiijinayaan baabkan tacaarud markuu yimaado masalo oo masaalix iyo mafaasid hadday tacaaruddo iyo baabkan aan hayno ma kala ka nacam laba mafsado ay waxay leeyihiin maslaxa iyo mafsada iska hor timid nacam haddaad fiirisana maslaxa dhanba ma taallama meesha laba mafsado unbaa taalnaa marka wixii haddaan la aqoonin laba mafsado maa isciriiriyeen laba maslaxo maa isciriiriyeen maslaxa iyo mafsado maa tacaaruday saddex xaalad u hayna ayb saddex xaaladood weeyaan marka taas ogaalay u baahan tahay iyo ictibaar fiican ayb meelaan maslaxa jirin haddaad tidhaahdeed labadaan meel meeshaana ma yacni meelna aada maslaxo ka dhigto meelna mafsado ka dhigto oo hadhow masaalixdii mafsad mafaasiddu hadday iska hor yimaadaan mafaasiddu ay raajix tahay mafaasiddaa la hormarinaa waxaan waa layska dhaafaa sax waaye qaacidada dhiraan dhirinteeda laakiin waaqicaan sax ma ku tahay oo laba maslaxo hal maslaxo hal mafsado iska hor yimid ma tahay mase maaha in la fiirshay ubaahan tahay marka baabkan waxaa fiican qofku weliba qof xoogaa intaani laga sameeya badan oo loo dhaafo dadkii markaas iyagu macniyiinku ah baansaa la yeelin laakiin maalin walba dhib laga lagama baxayo wadiduhu marka haddaa culummada marka saas iyo dadkii ahlu ikhtisaaska loo dhaafana taxqiijinteedaa fiicnaanaysa <clears throat> labadaas mid haddaadan ahayn iska dhaaf nacam inta xagga kalena marna intaa tiraa masaalixda mafaasida halla waa in la fiirshaa haddana ruuxii fiirin lahaa yaa waay waa culumo haddana adiga aa fiirinaysa markii lagu su-aalana ana culumo maaha aad leedahay taasna in layska dhaafo wadiduhu wadidulmadkuuri kii lasoo sheegay didkiisa masaalixda iska hor imaanaysaa lasoo shee isciriirinaysaa la sheegaye tasaaxumu lmafaasidi mafaasidda isciriirinteeda wa yurtakabu waxaa la fuulaya aladnaa midda hoose ayaa la korayaa tan yar khafiifka min almafaasidi mafaasidda ah almafaasidu mafaasidda imaa muxaramaatun ow makruuhaatun kamaa ana almasaalixa masaalixdu imaa waajibaatun ow mustaxabbaatun siday u yihiin mustaxabbaad iyo waajibaad masaalixdu waa waajibaad iyo mustaxabbaad muxaramaadku mafaasiduna waa muxaramaad iyo makruuhaat faidaa tasaaxamat almafaasidu mafaasidu hadday isciriiriyaan bian idura alinsaanu insaanka in loo dhibaato geliyo waa ilaa ficli ixdaahumaa labadan midood inaad samaysaa lagu dhibaato dhibaatogeliye falwaajibu waajibku allaa yartakiba inuusan korin waa almafsadata alkubraa mafsadada weyn bal yafcalu suqraa midda yaruu uu korayaa irtikaaban korid liahwani sharayni labada shar midda jilicsan midda fudud oo koro lidafci aclaahumaa midda kor sarayso oo saraynta badan riixideeda darteed marka mafsado ma la dhahayo tan xataa markaan marka waa iska majaaz haddii mafsado lagu magacaabo xataa markaad labada darar midka yar korto darar iyo mafsado maahan marka xaqiiqatan la fiiriyo waa mid cizi bin cabdisalaam uu lahaayoo kale maxaa yeele wax sharciga ku faray baa adiga kortay markaan ma la dhahayo marka waa mafsado waayo waa ka baxday marka mafsadonimadii waa ka baxday ayb axaadiidtana adilo badan baa looga heli karaa ay ka mid tahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ninkii reebaadiyaha markuu masaajidka ku kaadiyey saxaabadii ay dooneen inay ku dhacaan laa tusrimuuhu hadda kaadidii waa dhacdaybo laba lay mid tahay marka kaadida in meeshaas loo dhaafo ha iskaga wado ama in laga eriyo oo marka meel kale kaadida uu gaargaarsiiyo meel hor loo daahira uu sii halleeyo waa mafsado meel hor loo daahira inuu halleeyo mafsado meeshaan uu hadda halleeyeyna waa mafsado laba mafsado marka kee nebigu uu qaatay marka midii fudaydka ahayd laa tusrimuuhu kaadida ha ku jarin inuu yidhi dhaafa masaajidkoo layskaga sii kaadin lagu wado waa mafsada ogow nacam laakiin maxaa la sameeyaa mid ka daran baa lagu dhacaya haddii la yidhaha goy oo la eriye isaga nacam marka culammadu waxay yidhahdaan qaacidadaanay ku socotaa nacam xadiidkaasaa laga soo qaatay iyo badan oo axaadii badanoo lamida ah. ibnulqayim ikaaatlahafaanka soddon iyo dhowr miaalow keenaan ayb halkaas in la feeriya aada waa loo baahan yahay waxaa ka mid a ah xadiid abu daawuud oo wariyey xuduudda uu leeyahay xuduudda meelaha xarbiga iyo dagaaladu ay ka jiraan in lagu oogo nebiga waa reebay calayh isalaatu wasalaam ayb meelaha xuduudaha ah oo gaalada muslimiintu iska galaan oo dagaaladu ay ka jiraan markaas xuduud sharciya qof maalan ama ciidankii dhexdiisiiba in xuduud lagu sameeyo oo iyadoo dagaalkii lagu jiro qof dembi galay ad xadaa laga oogaa la yidhaha fil xarbi waa reebay sababta waa maxay yani laba mafsadaa isciriirinaysa maxaa yeelay in sidaan marka dhaafidaan mafsado ay iska tahay iyo waxaa mafsado kale ah in uu inta cararo gaaladii u galo oo iyagu xoog u noqdo iyagu sirtii muslimiinta u gudbiyo yaa lagu ciqaabin isagoo isdhahaaya darteed isagoo isdhahaaya yaa lagu ciqaabin waa laga daayay marka ciqaabta mafsado yaraa la koray midda weynaa marka layska reexin tanaa weynin badan ilan qofka waxaa laga yaabaa iimaankiisa inay saameyn ku yeelato dhib muslimiinta inuu u keeno ilaa daalika ayb marka asbaabaha taasoo kale laga shaqeeya ma aha ayb amilooyin fara badan buu marka meeshaas ku sheegay oo ku keenay ahar cumar ibnu khadaabna waa jiraa oo ibnu kaiir uu ku wariyey kitaabkan la yidhaahdo musnad ulfaaruuq ayb sanadin saxiix cumar radi allaahu canhu baa nin wuxuu maqlay abuu muusa alashcari baa xad iyo waxbuu ku sameeyey cuquubo markaasu wuxuu yidhi waxaan hamiyey inaan ka tago abuu muusa alashcari ama aan dilo kadibna iska cararon gaalada u galo cumar markii uu maqlay ninkii waxbuu siiyey abu muusa alashcari buu faray markaa wuxuu yidhi dadka ha ka xarimin inuu ninkan eh, la sheekaysto magaaladiisana u dhaaf buu yidhi hal qof oo meeshan ka baxo gaaladaas u galaa ka daran buu saasoo kale u tilmaamay ahar kaleo macnahaasoo kale u dhowdhowna waa jiray cumar bn khadaab radia allaahu canhu oo dad saasoo kale la laayey uu yidhi marka aniga tayda hadday ahaa lahayd lama laaya inuu yidhi waaa mana jeclaadeen dahab iyo fido in laygu bedelo saas la yeelay say yeeli lahayd baa layidhi waa soo qaban lahaa waa xirxiri lahaa islaamkana waa u bandhigi lahaa albaabkii ay ka baxeen ayaan soo gala dhihi lahaa maalin walbana hal rootiyaan sii lahay hadday soo laabtaanna khayr islaamka kusoo laabtaan hadday soo laabo waayaanna saasa ku waxaasoo dhan marka masaalixii waxaa laga taxqiijinaa ama yani mafaasid midda yar la koraayo ama masaalix iyo mafaasid iscaaridayo kan raajixa la isticmaalayo ayb laakiin fiqigaas waa yaryahaa ama maba jira almafaasidu imaa muxaramaatun aw makruuhaatun marka ahay marka wuxuu yidhi irtikaaban liahwani sharayni lidafci aclaahumaa fain kaanat ixda almafsadatayni labada mafsado midood hadday tahay xaraaman xaaraan waluqraata kalena makruuhatan ay tahay qudima almakruuhu makruuhi baa la koraya cala alxaraam ayb xaaraantii marka yaa la qudima almakruuh baa la hormarinaya cala alxaraami baa laga hormarinaya qof waxaa arkay laakiin makruuhi iska ilaalinayo xaaraanta aan iska aan iska ilaalinayn waa warac oo faasid ah waa kii ibnu cumar uu yidhi oo kale ya ahla alciraaq maa akara tacanutakum taqtuluuna rayxaanata rasuuli اllahi sal ا l slam watas'aluunii can dami اlbacuud dhilmaanyo dhiiggeeda ay su-aalaysaanuu yidhi ma la geli karaa muxrimku ma dili karaa mase ma dili karo xuseen bin calina waa dilaysaanuu yidhi ayb qudima almakruuhu cala alxaraam fayuqadamu alaklu fayuqadamu waxaa la hormarinaya alaklu cunis min almushtabahi shayga shubhada ku jirto laga cuno ayaa la hormarinaya cala alxaraami alkhaalis xaaraan khaalisa iyo shubha isugu kaa timid labadoodana kama maarantid mid unbaa qaada lahayd shubhada iska kor wakadalika yuqadamu saa'iru اlmakruuhaati cala اlmuxaramaat saas kalena makruuhaadka inta soo hartay waa la hormarinaya cala almuxaramaati baa laga hormarinaya wain kaanat ilmafsadataani labada mafsado hadday yihiin xaraameyni laba xaaraan qudima waxaa la hormarinayaa akhafuhumaa taxriiman <coughs> ama qadama akhafahumaa taxriiman labada waa qadama wuxuu hormarinayaa qofkii akhafahumaa midda ugu fudaydka badan taxriiman xagga taxriimka wakada idaa kaanataa makruuhatayni hadday yihiin laba makruuhna qudima ahwanuhumaa baa la hormaryaa wamaraatibu اlmuxaramaati wاlmakruuhaati fi الصigari wاlkibari tastadci basطan kaiira wuxuu leeyahay maraatibta muxaramaadka iyo makruuhaadku yaraan iyo weynaan waxay koobsanaysaa say u kala yaryihiin u kala wan yihiin basdi intaan ka badan tafsiil badan baa ay u baahan tahay buu leeyahay marka cinda tasaaxumna labadii geesuu ka sheegay cinda tacaarudna maslaxa iyo mafsado ay iscaaridaan haddaan layska ilaalin karin mafsadada iyadoo maslaxada la samaynayo haddaa maslaxadana samayn karta mafsadadana riixi kartid waa sidii fiicnay laakiin haddaynan dhici karin ama maslaxadan baa waxay kalifay oo qasbay mafsaday la imaaneen ayb mafsadadii iyo maslaxadii baa marka la la cabiraan hadday mafsadadu raajix noqoto maslaxada layska dhaafa inta mafsado la kori lahaa ayb hadday mafsadadu ay yar tahayna oo maslaxadu ay raajix tahay badan tahayna maslaxadii baa la koray la koraa markaa adba midkii raajix ah ayaa la isticmaalaya wa cinda tacaarud ama eh, day tacaarud ou jirana waa la kala diraajix ah yaa la hormarin bilahi towfiiq